sharafay heeda hooyagan afimahadaankahaa ku nool shaduna ka dhaxtume cayaara يعوي يسمعوا عسية شرف عيهده هيادي kulan waxaan dhegeystayaal idilkiin baa meelo joogtaan si walbadan oo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka ka yeereen u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaq wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikhdu waxay ku aaseysan tahay sagaaliyolabaatanka bisha koowaad sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka kenan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid a ah siyaasiyiinta puntland oo hoggaanka puntland ku eedeeyey inay doonayaan mudokororsi in dib ay u dhigaan doorashooyinka markaa la filay inay ka dhacaan deegaanada saameyn intee leeg ayay ku yeelan karta al-shabaab xayraada dhaqaale ay saartay dowladda federaalk soomaaliya oo warbixin aad ku maqli doontaan barnaamijka kulanka muqdisho waxaa la filayaa inay soo gaaraan muddooyinka soo socda ama maalmaha soo socdaba xubno wufuud ka socda midooda afrika iyo kuwa heer caalamiya warbixinno gudaha iyo dibadda ah xubnihii joogtada ahaa ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo qodobadan ugu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan saaxiib yaal anigoo cabdicas beerada barnamijka kala socodsiin doona cabdirasaaq afar farsameyn doona marka markale soo dhawaada barnaamijka kulanka k aqaloodaad miiga sida biciidka adigoon qamuum iyo bukaan qaabin uma yguudkana aniga biciidka qudhaaciyo wixishada qalbiyo idaariyaha qabowgii qaarqaaraya milicdii didiidaariyaha qabowgii qaarqaaraya milicdii qarsanaaya hawlaha

oo aan qatoobayn abatimay lugooyaada cashaarad kugujiyo adigoo quriyumaan unsuroodaniyo haliis ilaaya gooto oo aan qatoobayn abatimay kastoodi qab way tahay qaadanayana casnimo inkastoodi qab way tahay qaadanayana casnimo qalanbaawi nimaadiyo

baahida maqaadaa baahida maqaadaa ku dhigeedu yahay qoraansi ereyada waxaa laga ayaabwaan maxamed aadan dacar lacanka waxaa saaray axmed nuur jaangow cododka macaan saare axmed jaamac iyo axmed mooge liibaan allahu naxariistay riwaayadii bad jacayl badana bay qaybka ayadoonay sii soo baxay kii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal maya maadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been melmasho melmasho tirisoo masaakiinta lugoysay macal asaf anigaa milyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaanisiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkaha ku noolo iyo suubaho bulshadu ka dhex tuume cayaaraha qaybaha hore ee barnaamijka kulankeena inaad gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownaye guddiga la socodka dib eegista iyo hirgelinta dastuurka soomaaliya waxa ay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud kulankan waxaa la sheegay inuu ku saabsanaa warbixin laga dhageystay wasiirka iyo sidoo kale si guud waxaa diirada lagu saaray hanaanka shaqo ee guddiyada dastuurka iyo wasaaradda cadaaladda waxyaabaha hortabinta u leh iyo dedejinta soo dhisida guddiga madaxa bannaan ee dib oogeysta iyo hirgelinta dastuurka oo markaa wasiirka la faray in lasoo magacaabo dad u leh aqoon karti iyo xirfad markaa ay ku wadi karaan kuna daadejin karaan barnaamijka xukuumadda iyo sidoo kale si loo dhammaystiri lahaa dastuur ku qoran luuqad qaanuuni ah sidoo kalena dadku ay fahmi karaan wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya waxaa uu dhankiisa la sheegay inuu ka jawaabay su-aale ay weydiiyeen xubnaha guddiga dib-oogeysa dastuurka oo ay ka mid ahaayeen xubnaha guddiga waxaana markaa uu bogaadiyey shaqada guddiga dastuurka iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ay ula jaan qaadeen waxa uuna xusay in xukuumadda federaalka soomaaliya ay ka go-an tahay dhammaystirka dastuurka muddo kooban gudaheed gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya xuseen iidow ayaa la sheegay inuu kulanka soo xiray waxaana markaa uu kaga mahad celiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya warbixinta uu ka siiyey halka ay u marayaan shaqooyinka wasaaradda waxaa mar waliba ay ku celceliyaan xukuumadda federaalk soomaaliya ee dan qaran ra-iisul wasaare xamse inay diirada saari doonaan in muddo kooban lagu soo afjaro laguna gabagabeeyo arrimaha hortabinta u leh xukuumadda si gaar ah in la dhammaystiro qabyoqoraalka dastuurka soomaaliya oo in muddo ah soo jiitamayay welina aysan ku guuleysan xukuumadihii dalka soo maray oo ilaahay haatan wax badan aan laga qaban mar walibana waxay sheegaan inay jiraan caqabado marka ku horgudban in hore loo dhaqaajiyo dhammaystirka dastuurka soomaaliya markan puntland haddaan eegnana xubnaha siyaasiyiinta ee puntland muddooyinkii lasoo dhaafay waxa wadeen guux ku aadan in hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni uu doonayo doorashooyinkan qof iyo codka ah inuu muddo kororsi ku sameysto maadaama ay qabaan aragtida ah in siyaasiyiintani ay aaminsan yihiin inaan xilligan ay suuragal ahayn deegaanada puntland in laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah marka la eego duruufooyinka dhaqaalaha mudaxileedka siciidani oo marka ay aaminsan yihiin inuu gabagaba yahay iyo sidoo kale sida xukuumadu u wajahayso doorashooyinka iyo diiwaangelinta la bilaabay ee doorashooyinka qof iyo codka xubnaha siyaasiyiinta waxay aaminsan yihiin in xukuumadu u wado doorashooyinka si iyaga u daneynayso oo ah aan wakhtigu ku dheeraado iyo si iyagu marka ay xafiiska ugu soo noqon karaan maxamed cabdiraxmaan faroole oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha ganacsiga caalamiga iyo maalgashiga oo waraysiiyey warbaahinta waxa uu sheegay in siciidani uu doonayo inuu qabto doorasho uu isagu isku caleema saarayo iyo mid markaa aan xilligan suuragal ka ahayn deegaanada puntland eh, barnaamijka dimuqraadiyaddu waa mid muhiim ah soomaaliya dhan buuna muhiim u yahay waad ogtahay shacabka soomaaliya dhibaatadii ay kala soo kulmeen in aysan nidaamka dimuqraadiyaddu uusan noqon xilligii muddadii koobnayd oo dowladda soomaaliyeed markay xornimada qaadatay muddo kooban bay ku dhaqantay kadibna waddanka dictatorship baa qabsaday muddo koob iyo labaatan sana ah waxaa xukun keligitalisa uu dalka haystay kadib wixii dhacay civil war bay ahaay dowladihii xerar kala duwan bay soo mareen dibudhiska soomaaliya xilli transitional ahayd iyo xilliga hadda aan ku jirno statesna waa samaysmeen marka baahi bay noqotay rasmiya loo baahan yahay shacabku inay wakiiladooda siyaasadda ay doortaan dimuqraadiyaddu puntlandna eh, maadaama uu steydyada kii ugu horreeyey yahay la aasaasay muddo afaraatan sana uu maaragtay nidaamka hadda uu hadda wax ku doortay madaxweynenimada oo aan ahayn dee nidaam dhibaato u keenay oo laakiin ay ku soo baraareen eh, horumarka maanta puntland ka jirana uu ku yimi madaxweyneyaal badan ay isku bedeleen eh, barnaamijkaasu mid shaqeeyey buu ahaa dimuqraadiyaddu marka adugu isku dayaa dhacay maamulada markaa joogay waxay ahayd wax qayb ka ah commitmentiga ama maaragtay barnaamijyada siyaasadeed ee madaxweynayaasha markaa xilka qabtay isaga dambeeyey marka laga soo bilaabo xilliga cabdiraxmaan faroole madaxweyne cabdiraxmaan faroole oo marka aabbahay ahaa barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij markaa shacabka reer puntland ay yidhaahdeen alla waa loo baahan yahay wayna ku jirtay marka hore jaartarka in maaragtay eh, xiliyadan laisku doorto barnaamijka hadhowna loo gudbo intaana constitutionka puntland la samayn eh, arrinkaasu heerar buu soo kala maray heerarkuu soo maray xilligaasu dee barnaamijyo kaleo siyaasadeed baa ka hor madaxweyne markaa xilliga hayay wuu baajiyey xilliga cabdiweli iyadana madaxweynihii jooga markaa xilka hayay waana isku dayay isagu oo de guddiga doorashada iyo magacaabistiisa waa sameeyey laakiin meesha ay martay marna ma gaarin madaxweynaha hadda jooga talada haya barnaamijka waa dhaqaajiyey runtii aad baa loo soo dhaweeyey barnaamijkaas xilligii uu bilowday oo laakiin dee bilowgu for example dad badan baa waxay dhahaan goor dambe dowladdii faroole bilowday siciidani goor horuu bilaabo in barnaamijkan uu hirgeliya dhaqaajiyo laakiin dowladdii faroole sharciyada hadda maanta jira iyo ka shaqayntooda baa soo gaarsiisa in xilliga markaa ay bilowdo waxay ahayd baahi markaas institutionkii puntland iyo hay-adahooda dibudhiska ahaa in markaa laga shaqeey intii laga shaqaynayay constitutionka la sameynaya gudiga doorashada la sameynaya shuruucda la sameynaya gudiga doorashada markaasaa aduu sanadkii ugu dambeeyey mucaaradada xooganoo dad dana siyaasadeed leh markaas ay qabaan iyo barnaamijkoo markaas u baahnaa in meelaha qaarkood muxuu ahaa la gaarsiiyo koley madaxweyne markaa xilkaa markaa hayay meelo qaar ka mida ah puntland rabshadaa ka dhacay go-aan buu gaaray siyaasi ah wuu joojiyey madaxweyne deni fursad buu helay fiican uu barnaamijka ku bilaabo sideedoo nin walbo siyaasi ah markuu xukun ama dal hayo dana siyaasadeed buu ka leeyahay barnaamijka danaha siyaasadeed isagoo kulahaa iyo danaha dadka reer puntland baa u qabeen inay soo doortaan dadka iyagu siyaasadda ku matalayeen baa iswaafaqday madaxweyne deni wuxuu meesha ka sii waday wixii aabbahay ku guulaystay buu meeshiisa ka sii waday waxa deni wax taray wixii faroo lasoo qor baa taray sababtoo ah in institutionska hadda maanta lagu shaqaynaya ay jiraan farolaas barnaamijkaasu waa barnaamij siyaasadeed barnaamij siyaasadeed oo sidii waddadii la rabay laga waciyey waxaa la odhan karaa madaxweynaha hadda joogta jooga xilka haya ee muddaxileedkiisu wuxuu ku egyahay sanadkan hadda aan ku guda jirno ku egyahay barnaamijkan waa barnaamij baaxad leh oo u baahan kabaaran deg fiican weli majoritigiis iyo bisaylkiisi ma joogo sababaha aan u leeyahay saas waxa weeye xeerarka marka hore deganaa oo barnaamijka guddiga doorashada mxua xeerarka doorashada la dejiyey qaar outdateda ku jira oo u baahan jawi macnaha barnaamij arinta arrimaha siyaasadeed dalka hadda ka jira in la waafajiyo eh, ma aysan dhicin taas eh, muddaduna waa koobanta hartay eh, barnaamijku madaxweynuhu waxaa moodaa hadda inuu u wado si isaga gaar u ah barnaamijku xilligan lama joogo waqtiga lama joogo xilligaas waa waqti gabaabsi ah lama joogo waxayna u eg tahay wax hortobiyeyn ah barnaamij uu madaxweynuhu hortobiyeynaya uu rabo ka gaarsiiya uu isleeyahay si barnaamij kaleo siyaasadeed markaa isagoo uu danka leeyahay ugu furmo uganda iyo rushia dad baa ka codaya uganda iyo rusia putin ba doorasho qabto eh, sida uu rabona u qabtaa doorashadu transparency u baahan tahay waxaan loo yidhaahdo weye dadku <laughs> badanaa kelmadda aadoo loo isticmaalo free and fair election inay eh, doorashadu tahay mid ahfuran eh, dhinacyada siyaasadda oo dalka markaas ka wada dhexaysanaya si buuxda ay u wada jiraan waana wada shaqaynayaan bisaylka xisbiyada iyo ururada siyaasadduna uu yahay mid shaqaynaya oo jira bisaylku ma gaarsiisana ururadu shacabku xataa diyaaru ma aha hadeer inay qaybgal buuxda ku sameeyaan barnaamijka haddaad weydiisay dadkaas diiwaan gelinaya xataa waxaa dhici karta inaysan ururo iyo iyo ururada siyaasadda ka jira puntland aysan magacooda inay berri u codayaan aysan isku diiwaan oo diiwaangelin unbaa la samaynaya dadku u geliyaan sababta wacyiga dadku ma gaarsiisnaa waxaan doorashadan ay tahay iyo soomaaliya dhan baa u baahan barnaamij siyaasadeed oo hanaankan lagu gaarsiiyo dalku waa isku wada yaallaa puntlandna dalkay ka mid tahay Eh, waxaan maleynayaa waa barnaamij u wada yaala member stateska iyo dowladda federaalka ah sida loo gaarsiin karo in shacabku uu u bislaado in barnaamijka la gaaro in eh, majoritigu u noqdo transparencygu ay noqdaan hay-adaha markaas kor joogtaynaya inuu barnaamijkan si saxa u dhaco iyadoo boqolkiiba siddeetan boqolkiiba boqol aan la helayn adliis boqolkiiba siddeetan la xaqiijin karo eh, iyadoo dadka siyaasadda ku wada jira dalka ay qayb ka wada yihiin ay ku kalsoon yihiin haddii doorasho ay galaan in adliist codkooda iyo dadka utaageerta waxba kuma ah puntland waxaa u fiican inay ka shaqayso shacabkeeduna ay ku mashquulaan kana shaqeeyaan waxay ogyihiin jawaabta kasoo baxaysa ama result ee kasoo baxaya inuu yahay wax saxay dadku qancaan macnaha iska qabashadu anu waxaa soo gaaray dowladda maxamed siyaad baroo doorasho qabanaysa waqtiyada ugu dambeeya burburka laba sanduuq baa yaalla haa ama maya oo la dhigi jiray dadku waa codayn jireen maya iyo haabay ku ridi jireen doorasho noocaas dadku hadduu rabo sida hadda madaxweyne deni wax u wadana waa sida waa fiicnaan lahay su-aalahaas inuu weydiiyey wariye muxuu ahaa puntland jooga oo waxoogaa ka fog tahay halkan realitiga ururada siyaasadda waa ka midnahay anagu barnaamijkan waan ka warhaynaa macnaha xog dadka bannaanka jooga aysan ka hayn baan ka haynaa gudaha wax ka socda sidaa ka warhaysay doorashaa ka dhacday puntland saddex degmo oo doorashooyin ka mid a ah baa waxaa lagu qabtay qof iyo cod degmada eyl ufayn iyo qardho markii la gelaya doorashada ururada siyaasadda oo horseed ka mid tahay waxay u galeen way u ogolaadeen iyadoo xeerka aysan ku jirin qoraal ahaan aysan ku jirin in doorashada golaha deegaanka aan la kala qaban karin oo ay tahay in diiwaangelintu marna dhacdo isku dhacdo isku marna doorashadu dhacdo in saddex degmo la galo waxaa la keenay tijaab in la tijaabiyo barnaamijku meelaha uu ka guuleysan karo iyo meelaha uu ka gaabin karo saddexii degmaan galay wixii ka dhacay waa la ogyahay kolley waxaan mulanaya baaris ku samaysay musuq maasuq aan xad lahayn baa ka dhacay ururka dowladdu oo kaah madaxweyne madax u yahay wuxuu isku dayey meelihii uu boobi kari waaye maaha in meelihii kale oo doorashooyin ka dhaceen uu boobo sida degmada ayl tii ugu dambaysay oo ka dhacday golaha deegaankii la doortay oo ururkiisu saddexiyo toban qof ka helay golihii deegaanka ayd ururada kaleoo siyaasadduna ay ka heleen xubnahoodii guddoomiyii ku-xigeenkii markii la dooranayay madaxweyne deni waa fadhiyay meesha waana la boobay shan qof baa u codaysay gudoomiye ku-xigeenka hadda jooga waxaa marka anagu wax ku diidanay aan ku beesgaraynana waxa weeye habdhaqankii madaxweynaha iyo habdhaqankii ururkiisaan ku beesgaraynayna maahe doorasho diid ma nihin anagu maxamed cabdiraxmaan faroole ayuu ahaa oo isagoo ah ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha ganacsiga caalamiga iyo maalgashiga waxauu ka hadlayey inuu markaa sheegay hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni inuusan u diyaarsaneen in markan uu doorashooyin saxa ka qabto deegaanada puntland balse uu doonayo mid isagu uu xafiiska kugu soo noqonayo ama muddo kororsi uu ku samaysanayo duruufo badan awgeedna xilligan aysan suuragal ka ahayn in deegaanada puntland laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah markana magaalada muqdisho waxaa la filayaa in ay soo gaaraan toddobaadkan gudihiisa xubno wufuud heer caalami ah kuwa ka socda midooda afrika iyo kuwa beesha caalamka ka mid ah waxaa ugu muhiimsan ee la sheegay inay muqdisho soo gaarayaan waxaa ka mid ah madaxda ciidamadoodu ay ka tirsan yihiin howlgalka nabadhalinta midooda afrika ee soomaaliya ee amis la oran jiray balse haatan loo bedelay atmis waxaa ka mid ah madaxda la filayo inay dalalka soomaaliya soo gaaraan madaxda wadamada kenya uganda burundi jabuuti iyo etoobiya ujeedka imaanshahooda muqdisho waxaa lagu sheegay inay tahay inay madaxda ugu sarreysa dalka la kulmaan kalana hadlaan arrimaha amniga dadaalka iyo sidoo kale taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee ku wajahan arrimaha dagaalka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka waxaana la filayaa in markaa madaxweyne xasan sheekh uu kala hadlo madaxdan doorko ay ku leeyihiin dagaalka socda iyo sida markaa ay uga qayb qaadan karaan eh, dhinaca kalena waxaa la leeyahay al-shabaab saameyn intee la ayay ku yeelan kartaa xayiraada dhaqaale ee dowladda federaalku ay saartay sida la sheegay dhaqaale iyagu markaa u yaalay qaar ka mid ah bangiyada iyo sidoo kale xayiraad si guud loo saaray oo markaa dabagal ay dowladda ku hayso xubnaha dhaqaalaha siiya al-shabaab ee kamid a ah ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba wariyaheena shucaab maxamed daahir ayaa warbixin inooga diyaariya al-shabaab waxaa soo food saaray culays dhaqaale oo baahsan kadib xayiraadii dowladdu ay saartay ilihii dhaqaalaha ay ka heli jireen oo ay ugu weyn yihiin bangiyo lacaga ay ugu keedsanaayeen iyo taleefanno loogu diri jiray dhaqaalaha afhayeenka dagaalamayaasha kooxda al-shabaab waxaa hadal uu jeediyey laga dheehan karay in dhanka dhaqaalaha kooxdu culays weyn uu kala soo darsay madaxda ugu sarraysa dalka oo ay ugu horreeyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa horey waxay u sheegeen inay dhan walba al-shabaab kala dagaalamayaan waxaana culayska ugu xooggan dowladdu ay saartay dhanka dhaqaalaha dhaqaalaha waa waxa ugu muhiimsan ee kala socodsiiya shaqo walba oo la qabanayo haddii la waayana waa culays baaxad weyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa madal ay isugu soo baxeen kumanaan ruux uu ka hor caddeeyey in dagaalkii dhaqaale ay la galeen kooxda al-shabaab ay kaga adkaadeen ayna dowladdu xirtay ila dhaqaale ay ka heli jireen kooxda bangiyo ay lacago u keedsanaayeen iyo taleefanno la isugu gudbin jiray dhaqaalaha loo dira al-shabaab waxaana intaa uu raaciyey madaxweynaha in dowladdu ay soo bandhigayso bangiyada iyo taleefannada xayiraadda ay saartay mar dhow way soo bandhigi doontaa xisaabaad badan oo bangiyada ka furnaa oo al-shabaab ah lacagta loogu aruurinaya waa la xidhay taleefanno badan oo lacagta moobaylka ah oo laysku xawilo lagu kala xawilaya waa la xidhay lacag malaayiina ah ayaa xisaabaadkaas iyo taleefannadaas ku xayiran maanta aan idinla hadlaayo dowladdu way soo bandhigi doontaa mar dhow welina way socotaa dagaalka dhaqaalaha ee shabaab aan kula jirnaahi af ma ahan waa ficil hay-adaha iyo shakhsiyaadka oo si ulakac ah shabaab wax u siiyo ogaal ku siiyo inuu shabaab lacag siinayo og oo cudurdaaradaas aan sheegnay bixinayo cudurdaarka lagama aqbalayo kii ku kadsoomay ee ku sirmay ee bangi leh ee shirkad kale leh ee ogaalla'aan muxuu ah adeegga ugu waxayna waa looga digayaa waana loo sheegayaa sansaankaanay leeyihiin saanay wax isugu gudbiyaan iska ilaaliyaa la leeyahay dagaalka dhanka maaliyadda ee lagu xayiray laba boqol iyo konton akoon oo ay al-shabaab ku leeyihiin bangiyo ku yaalla soomaaliya lama oga ilaa iyo hadda sida dowladdu ay ka yeelayso balse mowqifka dowladda ayay hore u caddeeyeen madaxda ugu sarraysa waxa ayna sheegeen in dhanka dhaqaalaha ay si weyn kala dagaalamayaan kooxda al-shabaab kornel macow oo ka mid a ah saraakiishii hore oo la hadlay k n n ayaan waxaan weydiinay waxaa xilligan soo dadejiyey in kooxda al-shabaab ay si sahla ku dareento culayska dhaqaale iyo xayiraadda la saaray akoonnadii lacagaha ay ku keedsanayeen saddexda qaybood oo istaraatiijiyada ah maxaa in lagula dagaalama argagixisada xawaarista waxa waaya guulo weyn ayaa laga gaaray oo aad arkaysaa culummada soomaaliyeed meel kasta iskaga yimaadeen dibadda iyo gudahaba inay iyagoo midaysan oo aan firqooyin aan kala ahayn sidaan hore kuugu sheegay ay soo saareen fadwo inay ay khawaarija yihiin hay-adaha amniga oo ku guulaystay in gaar ahaan niisa ay guulaysatay inay accountiga ama maxaa xisaabaadka ay lacagaha ugu jireen shabaab in laga xanibay oo dhaqaale xumo ay hayso mashaydan calidheere aan arkayna asagoo ka muxuaha ka cabaadaya muxuahay midiya ka cabaadaya marka waxa waxawaay dagaalkaani waxawaay waa dagaal muxuu ahayd shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo dowladooda intaba ay maaragtay qaadeen guulo wanaagsanna waa laga gaaray istraatiijiyad aad iyo aad oo maaragtay dadka aqoonta u leh dagaalka u leh dagaal eh, dagaalka bartay ay maaragtay aad ay u ammaaneen sida ay maaragtay dowladdan xasan sheikh ay u wajahday cadowga in maxaa loo dabargooy dowladda soomaaliya saddex jiho ayay kala dagaalantay kooxda al-shabaab dagaalka dhanka dhaqaalaha dagaalka afkaarta xagjirnimada oo culimmada loo adeegsanayo iyo dagaalka tooska ah oo ay wadaan dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda ayaa ah saddexda jiho oo dowladdu ay kala dagaalantay kooxda al-shabaab taasi waxa ay fududaysay in al-shabaab dhowr iyo toban sano deegaano ay maamulayeen laga farmaroojiyo iyaguna ay dareemaan culaysyo kala duwan oo soo food saaray yeelkeede waxaa muuqata rajo wanaagsan iyo ifafaalle shacabka soomaaliyeed gelinaya in dib loo helo dowladnimo sal fadhida leh iyo in deegaano aan hore ula jaanqaadin nidaamka dowladnimo la geeya adeegyadii dowladnimo oo ay u baahnaayeen shucayb maxamed daahir ayuu ahaa warbixinta inoo diyaariya waa mahadsan yahay barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal bulshadu ka barnaamijka kulankan dhegeysaneysaan idaacadda kulmi inaad nagala socotaan saaxiibayaal markaan ingiriiska hadaan egno ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska rishi sunak ayaa shaqada ka eriyey mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan xisbiga maxaafidka ee conservative-ka ahna hogaanka xisbiga ninka loo yaqaano nadim zahawi waxaa lagu helay in ay baaritaano ku sameeyeen guddi madax bannaan waxayna soo xaqiijiyeen in markaa lagu helay inuu markaa sameeyey xogo qaldan oo dhanka canshuuraha ah laguna helay inuu markaa jabiyey sharciga u degsan xubnaha ku jira dowladda iyadoo aynu soo gabagabeenay baaritaanka waxaynu helanay arrimo badan oo ku jira baaritaanka oo lagu xaqiijiyey inay caddahay inuu sameeyey jebinta sharciyo noo yaalay ayuu yiri rishi sunaak oo qoraal soo saaray uu kaga hadlayay shaqikeeriyadda master dahawi natiijadu waxay eetaa sidaa darteed waxaan doonayaa inaan kugu ogeysiiyo kuguna wargeliyo inaan kaa saaray booskii aad ku lahayd hoggaanka dowladda ayaa lagu yiri ninkan shaqada laga eriyey guddiga madaxa bannaan ee markaa baaritaano waday ayaa helay in ninkan uu sameeyey bixinta xogo qaldan iyo inuu ka been sheegay nidaamka hufnaanta canshuuraha taa markaa ay keentay in markaa shaqada laga eriyey sidoo kale mid ka mid a ah xubin madax bannaan oo la taliyo u ah eh, hogaanka rishi sunak ra-isul wasaaraha dalka ingiriiska oo lagu magacaabo lorey magnus isna waxa uu sheegay in master zahawi lagu helay inuu bixiyey xogo iskasoo horjeeda oo khaldan kuwaasi oo markaa bishii julaay ee sanadii lasoo dhaafay uu bixiyey waxayna ku lug lahaayeen in arrimo ku aadan canshuuraha laga rabay iyo inuu sameeyey canshuur qarin iyo xogo markaa uusan bixin oo markaa laga rabay hufnaanta arrimaha canshuuraha master zahawi waxaa la sheegay inuusan marnabo sixin arrimaha sidoo kalena uusan markaa ka hadal gaashaanka ayuun u daruuray in arrinta ay ahayd mid isagu uu markaa ku lug lahaa waxaan tixgeliyey in dib u dhacu yahay mid keentay baaritaano iyo in loo baahnaa wax laysku haleyn kara ayuu yidhi master magnes oo ah la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska rishi sunak ra-isul dalka ingiriiska taasi waxay keentay uu leeyahay marka dib loo celiyo waxyaabaha lagu haysto waxaa kamid ah in ninkan master ee eeeedanta loo haysta ay ka yihiin in lagu helay arrimo ku aadan aragtiyo la sameeyey iyo waxyaabo kaleo ay kamid yihiin in ninkani uu ku lug leeyahay kiisas canshuureed oo markaa sida la rabo uusan u sheegin waxay arintaa keentay in ay kordhisay walaaca laga qabo in qaar ka mid a ah xubnaha xukuumadda ku jira ay iyaguba sharciyada ku tuntaan taana ay keentay inay caqabad ku noqoto xubnaha ku jira xukuumadda rishi sunak ugu dambeynna shaqada ayaa laga eriyay master zahawi oo muhiim u ahaa xubnaha ku jira xisbiga muxaafidka kana mid ah xukuumadda rishi sunak barnaamijka kulankaena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k nn kulmiye news network adiga ma ku gashaa dari ma baxda adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa go'da gari ma baxda adiga ma ku gashaa dali adiga ma ku gashaa adiga adiga talo ma kaa go'da gabar yahay nin baa yidhi ka gabyaya caashaqa gabar yahay nin baa yidhi gabyaya caashaqa kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisii ma u garata xeesheed mase geede baa dhiman kalgacayl gob weeyaan kiinna caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiinna caagun weeyaan hadalkiiyo godkiisii ma u garata heesheede mase geeddiba dhiman

tahay adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay shimbir garab labaa tahay ukulaha dhawaaqa gabalyaanu ka ridin adiga ma ku gashaa adiga ma ku gadaa kalo ha ka godaana adiga maku gashaa adiga maku geydaa adiga talo makaagoda iyo erey kale ayaa kamid mid ahaa heystan oo ay ku luqeynayeen fanaaniin badan oo kamid mid ahaa kuwii ugu caansanaa geyiga soomaalida uguna feenaa fanka waxaa ka mid ahaa zaaracma jaamac xasan samatar saalaha qaasim dhabarow iyo xubno kale waxay ayd baxsaalka barnaamijka kulanka ka eeran heese kale ayaa naasoo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin axada taariikhduna waa sagaaliyo labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta labaatan iyo sagaalaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol soddon iyo lix cisho haddii aan la dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii musharaxiin u taagnaa qabashada xilka madaxweyne ee soomaaliya ayaa khudbad ka horjeediyey baarlamaankii xilligaasi ee soomaaliya oo ku shiray dalka jabuuti maanta oo kale sanadkii labada kun saddexiyo tobankii qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey maqaayad ku taalay kasoo horjeedka xafiiskii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee soomaaliya oo madaxtooyada ku yaalay maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaaliyo tobankii diyaaradihii dagaalka jarmalka ayaa duqeyntii ugu horeysay waxaay ka geysteen magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska xilligaasi waxaa socday dagaalkii koowaad ee adduunka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo kowdii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee dalka ingiriiska ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilay maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo labadii ciidamadii jarmalka iyo talyaaniga ayaa qabsaday magaalada banqaasi ee dalka liibiya maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo afartii dalka maraykanka ayaa hirgeliyey markabkii dagaal ee adduunka ugu weynaa oo lagu magacaabi jiray u s s masuuri ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii dowladda faransiiska ayaa joojisay tijaabinta hubkooda guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamuud aadan waa mahadsan tahay oo nala socodsiineysay xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay markan israel haddaan egno israel waxay dileen wiil dhalinyaro ah waxayna ku dileen qeybo kamid ah dhulka si sharci darada ay ku degan yihiin dadka israaliyiinta ay ku yaala daanta galbeed dhulka ay xoogga ku haysato israel ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa arrintaa xaqiijisay iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa ciidamada israel iyo dadka shacabka ah oo markaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka socotay qeybo kamid a ah magaalada jenin loo yaqaano waxaa muuqataa in marka ay kasii dareyso xiisada u udhexeysa dadka shacabka ee falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil ee markaa doonaya inay dhibaato u geystaan dadkan oo laga barakiciyay guryo ay deganaayeen sagaal qofood ayaa lagu dilay tan iyo bilowgii toddobaadkan waxaana dilka geystay ciidamo ka tirsan kuwa israa'el karam cali axmed salmaan oo ahaa siddeed iyo toban jir waxaa toogtay ciidamada israa'el ee ku sugnaa halka loo yaqaano kidomim waxaa sidaa xaqiijisay wasaaradda caafimaadka falastiin inka badan soddon ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay in qeybo badan oo kamid ah daanta galbeed cariga falastiin tan iyo bilowgii sanadkan waana wax ka yar muddo bil ah marka la eego dilalka loo geystay dadka shacabka ee falastiiniyiinta wasaaradda caafimaadku waxay intaa ku dartay in halka loo yaqaano kadumin ay ka dhisteen guryo sharci darra ah dadka israa'iiliyiinta ah halkaa waxaa laga barakiciyey shacab falastiiniyiin ah ciidamada israa'iil waxa ay sheegeen in wiilka la toogtay uu markaas kacaabin sameeyey sidaana ay ku tuugteen balse wasaaradda caafimaadka waxaay sheegtay in wiilkan uu ahaa qof shacab ah oo ay si sharci daro ah markaa u dileen ciidamada israa'il israa'iil ayaa xoog ku qabsatay daanta galbeed sannaddii kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii waxaana markaa lagu dilay waxaana markaa dhulka tan iyo xilligaa wixii ka dambeeyey lagu dejiyey sharci darro dadka israa'iiliyiinta ah waxaana dhibaato loogu geystay arrintaa in markaa dadka falastiiniyiinta laga barakeeyo halka toogashadu waa mid sii socota weli waxa ay shacabku dareemayaan falastiiniyiinta dulmi iyo awood sheegasho ay kula kacayaan ciidamada israa'el oo markaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday dhibaatooyin ay ku hayaan dadka falastiiniyiinta ah muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayey xiisada udhexeysa israa'iiliyiinta iyo dadka falastiin iyo dhibaatooyinka kale ee lagu hayo shacabka falastiiniyiinta qaramada midoobay waxay sheegtay in sanadii laba kun iyo labaiyo labaatan ay ina dhaaftay ay ahayd sanadkii ugu dhimashada badnaa dadka falastiiniyiinta marka la eego daanta galbeed ee cariga falastiin tan iyo sanadii laba kun iyo shan waxaa haatan la dilay sanadkii aynu soo dhaafnay oo qura boqol iyo toddobaatan ruux oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan soddon caruur ah sidoo kale waxaa la dhaawacay sagaal kun oo qof oo ka mid a ah dadka falastiiniyiinta ah wariyaha al uga soo warama ramaalah oo ah waqooyiga daanta galbeed waxa uu soo sheegayay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen tacadiyada ka dhana bani-aadanimada oo ay geysanayaan eh, marka la eego ciidamada israel oo dhibaato badan ku haya shacabka falastiiniyiinta ah ugu dambeyntiina haddaan eegno warbixin laga qoray eh, nin markaa ciwaankeedana looga dhigay geesigii badbaadiyay dadka dabaalanayay waxaa la sheegay in nin aabbo ahaa oo markaa wiilu dhalay iyo sidoo kale xubno kale oo badan oo dabaaranaya uu badbaadiyey boqolaal ka mid ah dad markaa ku dabaaranayay qeybo kamida ah, eh, xeebaha galbeed ee dalka australia waxaa la sheegay inuu arkay waxaa loo yaqaana libaaxbadeedka dadka cuna ama dhibaateeya ee badda ku jira xilli markaa uu saarnaa diyaaradda aan duuliyaha lahayn isaga oo ku socdaalay xeebaha galbeedka australia david alfonso oo ah aaba kamid mid ah dadka kasoo jeeda northamptom oo iyana australia kamid ah ayaa waxa uu dhowaan badbaadiyey sida ay majaalada damiror qortay boqolaal ka mid ah dad ku dabaaranayay ee qeybo ka mid ah xeebaha galbeed ee dalka australia kadib markii ay dadka la sheegay inay khalqal ka muujiyeen badda inay ku arkeen libaaxbadeed ninkan oo loo yaqaano korontoyaqaanka ku qasbanaaday inuu markaa u degdego sidii u sameyn lahaa badbaado kadib markii uu arkay marka la eego libaxbadeed lagu sheegay cabirkiisa labaatan fiit kaasi oo markaa la sheegay inuu joogay meel u dhow xeebaha meelup ee galbeedka australia isaga iyo markaa waday duulyana ka ahaa mid ka mida ah diyaaradaha waxaa la sheegay inuu isku dayay inuu dadka badbaadiyo waxaa lasoo badbaadiyey wiil yar oo lagu magacaabo sony iyo xubno kale oo markaa ku jiray dadkii dabaaninayay sidaa ay sheegeen ama ay qortay majaaladooda mirar waxaa ninkaa loogu magacdaray geesigii badbaadiyey dadkii dabaaranayay sida markaa ay qortay majaalada caanka ah ee the mirror markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa lay leedahay war kalamaanay waxaan idin maqladiini dhegaysada maanta geedkiiaa fadhiya waxaanan idin leeyahay kooxdiinaan kalamaanoo na karuud bixinayso runta noo kashifayso kartideeda la yaabnay koonaha dunidoo dhan kelmadday ku dhawaaqdo dadku koobinayeenow kulligii waadi salaamay kulmiye iyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan kulli daadkay karuud baxsheen aryaadhaha beriga ama salaadgan ayaa geedka nagu heesta war cabdulla abwaan salaad waa na soo salaamaye ma dacwaad u qabtaa war irdu ood noo saaro walsinkuwaaye lan welbaas ku aruuromay kuweelasan wargoorahin madayow abwaanku baydhabu u socdaa miyaa la yidhi war ma lafta gareena casuumay war waxaa la yidhi haddii uu ku farxayo iyo haddii uu kohanaayaba qof kastoo kalamaan kelmaddeeda dhagaystaa kol unbuu arkaya aryaadhaha abwaan salaad iyo inta lamiduhu ah waa noo imaan karaane laakiin kalamaan waxaa necab dadka wax iska daba wareejiya waana tii la yidhi ah. karbuuno nin wax kaysa ahaa ah. kaheeda waa kaaraxsaya ah. karbuuno nin wax kaysa ahaa kaheeda waa kaaraxsaya abdulow tuu gobay gobayta dhibyayi waan lijeede war kalemaanay war ma haysiine arintii kululaatay kaftankiina dhammaa kaashkiina la diid kolaygii calidheerana kumii waa laga waayey wareedha war ma hayside kabtaydii iyo karintaydii maaragtay baa ka dhacday koftee ku dhuuntaana way ka dhacday maxaa i keenay halkaanna way ka dhacday kriimka bixina way ka dhacday waadna ogtihiinoo kor iyo cirkaba lagaaga soo dhac waa laysku habaaraa dhulku kula go'na waa loo raaciyaa hadda meeshaan ka sheekaynayaa meel kale maahee waa shabeellada hoose warwebigi shabeelle hoose hanuumka goojirna geekaleemayka gooyi warma dadkiyaa loo diiday inay beeraha fashaan aaga warma kanaalladii baa dumay warwarka ha iga dhexgelinine aga way ka tagtay awowgoodla gubkii waxa eegga ka yeedhay islaamkaaba la yaabay berigo berigoo dhammu ana ma maaad u socota haddaan fahmay wasiir ku-xigeenka warfaafinta cadaala wuxuu yidhi boqol soddon iyo shan qawaariidahaan ku dilna inta u dhaxaysa tawakal iyo garasjeereed aan idiin jilciya waana agagaarka jannaale dhaawucuna boqol waa ku dhow yahayou yidhi ayakoomahaas isku aruursaha ayaana nisa soo ogaatayou yidhi kadibna cirkana waa looga soo dhacay dhulkana waa looga soo baxayou yidhi marka maalin kasta inta wasiir cadaala ah sheego haddii laga dilay waxaan u malaynayaa inaan wax badan u ka harin aga wargoonan wasiirku ma afku ku dhammeeye waraajashii dhammaataa ifka joogi mayso war afyaadinba in khawaarij lagu jahaado waa laysku ogaa war wasiir af ku laaya iyo taliya boqol dile shaqo culus bay hayaan war kalamaanay war mahaysiine haysiine afhayeen been afufaad arki jirteena nimanka waa la laayey ragga waaweynee meesha lagu dilayna waxaa kamid mid ah salmaandheere iyo macalin salixii oo kala qaabilsanahay weerarada xeebaha xaafadaha iyo weerarada saldhigyada muddo dheer baana la raadinayaa la yidhi war ma lacag baa dul saaray jinaala baaliyen may heebjeey war wax dambey ka dhaceenoo kibir waaye wadeenoy kadeedeen shacabkiiye kubaan dasta cadhaysan kor hadday ka duqaysay kariimka mahadaas leh war kor baa looga soo dhacaan lagu yidhi war kuwaas kor iyo hoos meelna looma dhaafin isku soo wada koobe kulayl dhaafay kulayl baa kooxdii eebba ku oogay war waxaa kaloo la yidhi nin kariimku soo qabanayaan kabihi yeelnayne khawaarij kay muteen waa ku diirsaday dhammaanay war ma haysiine markaan dhegaystay calidheero waxaa ii caddaatay in shiid ku dhacay nimankii oo ay shilin waayeen wuxuuna yidhi lacagta ummadda soomaaliyeed gaalaa dhacaysa hadda ogow ummadda soomaaliyeed ayagaa iska dhigaye waxa dhacayaana ayagay ahaayeen ogow waxa uu gaalada ku sheegayaana waa dawladdii soomaaliyaoo dadka naftooda ka badbaadinaysaye ogow waxaa kaloo ilayaa badnaa markuu yidhi muqdisho nabad iyo dhaqaale iyo wanaag iyo horumar midna dhexgelina looma rabo horta taas waa ka run sheega calidheere warwarka ha iga dhexgelinine wuxuu yidhi gaalo iyo cadowga soomaaliyaan u oggolayn muqdisho nabad iyo dhaqaale inay hesho marka waxaan isweyddiiyey muqdisho waxa qaraxa iyo dhaca iyo boobka iyo baaba' iyo xasuuqa ka wadaahay waa shabaab ayaa kaloo uga daran wardhiigga iyo burburka iyo qaraxa iyo dhaawaca inuu horumar u yaqaano sowma dhici karto war muslin iyo gaalaba aadanuhu xumaan iyo wanaag waa kala yaqaan war kuwii markay daday dilaan waayeen Ah. ariga laayay ah. miyaa wanaag iyo horumar toonoo ciday la rabaan jirta wargooyin calidheero wuxuu iloobay ah. inay soomaaliyu maanta cadow kale lahayn war waxaa kaloo calidheera ilaabay inay cadeeyaan culummada soomaaliyeed in shabaab qawaariish yihiin aryadaha samidee cabdullana wuxuu yidhi how qof ku dhiibe kuna dhaca dhulku kula go' qof ku dhiibe kuna dhaca dhulku kula go' war cabdulow cali waa makaro taleefane abwaanguura wuxuu yidhi muqdishow naf iyo maal inaad moora duugtaan adinkaa muddada dheer ku mashquulsanaayo masiib oo dhan falayee bulshadaannu may arag taariikhna kuma maqal cadaw kula mataale mujrim lagu adeegtow dadku xoolamaahe shalay maanta ha u qabin shalay maanta kuilooban maqli jiray warwarka cali anu aragtidayda markaan dhegaystay waxaa ii soo baxday cali dheere ma dheera sababtoo ah dowladdu wuxuu ugu markhaati furay inay shaqo adag qabato oo lacagtii ka xayirtay shabaab inkastoo asagu ka dhigay shacabkii soomaaliyeed oo gaala dhacayso taas waxba loogama jeedo war taasi waxay u eg tahay cali asagaa qolbaas jooga isku haya warwarka cali ma aadnaan fahmina waxa iiga soo baxay inay rabaan inay bangiyada dhacaan oy boobaan cid kastooy dhiiggooda iyo maalkooda bannaysanayaanna waxay ku eedeeyaan inay gaala u shaqeeyaan marka akoonadii dawladdu xirtay inay dhahaan gaalaa xirtay waa marmarsiyo iyo xalaalaysi war hantida ummadda iyo dhiiggooda mar horey xalaalaysteen war cali markhaatigii ugu wanaagsanaa buu furay wuxuuna yidhi qofkii naftaada iyo maalkaaga kuugu yimaada inaad iska dhicisaa waa waajib hadduu ku dilana shahiid baa tahay haddaad dishana shahiid baa tahay ka ku soo weerarayna waa ehelunaar hadda al-shabaab qolada u qaabilsan baadda dadka laga qaado in la dilo miyo calidheere banneeyey oo hadda shabaab dhaqaalihii dadkoon dhacna dhacan laa saaray may dhaheen dhaqaalihii dadkoon dacna dhacaan laa saaray may dheheen warwar ma haysiin odayaashi shabaab xardheere ugu tago cadaado laga soo qabtay calidheere may waceen war odayaasha calidheeroo hadda ka hor ka hadlay wuxuu yidhi ah. waa nabadoonno laga gardaran yahay war waxay ka qabto ma sheegay warwarka iga dhex waa falantihiine ah. maxkamadda ciidamadaa xukuntay hayehee shuuta wuxuu jooga wa calidheere miyuu xukumay war adigu nin maranaa warka warkaa iga dhex geline ah. ciidamadu waxay ku xukuntay agaa warsee suuratulmaa'ide loogu daliilsaday nimanku dad ma war markii horeba shuutumay galaan diislan geliye war nimanku shacabay ahaayeen odayaal dhaqanna way ahaayeen maxkamad madaniga ah in la saarayna ahayd laakiin cid kasta oo shabaab ka mid a ah, ama lagu eedeeya inay xiriir la yeelatay maxkamadda ciidamadaa la saaraa war waa falantiina maanta dhan warkaa iga dhexgelinine ah! maxkamaddu waxay xukuntay odayaashu inay shabaab la shaqaynayeen shan sano oo xabsi ciidan lagu xukumaa la yidhi haddii waxay ila tahay cid kastaoo shabaab la xiriiri laheed inay ku quus qaadanayso war ma haysine farxiyo cabdi waa suge oo ka mid ahayd wasiirada galmudug ayaa lagu dilay degmada wardhiigley waxaana la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen nimankii dadka ku qaadi jiray bastoolada iyo qaraxa degmada dharkaynleyna waxaa la sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga gurigiisa in la weeraray marka cabdulaahi xasan shaarkee ilaahay ayaa ka badbaadshaa layidhi bumbooyinkii lagu weeraray war khawaarij iyo bulshadu inay wada noolaadaan horaa looga quustae abwaangaariya wuxuu yidhi allaa u naxariiste innagoo dhamiijoy iska kaa dhibayniyo innagoo dhammaanna isukaanna dhinac taal warabwaan kalena wuxuu yidhi haddii milyan meydo malaayiin dhammaato munaafaq shisheeye na maamuli maayo ruuxaad ka tagtay axyaa wadani axyaa wadani ya soomaaliyahey axyaa wadani war waxaa kaloo la yidhi ma loo dhashaa wadani mise waa layska dhigi karaa wadani war waxaa looga jawaabay ah. waa loo dhashaahe sidee jeeba laysaga dhigi karaa wadani warwar ma haysiine halgamaagii wadaniga aha sheekh xasan barsane waxaa lagu xusay dalka talyaaniga waxaana soo abaabulay xarunta dhaqanka iyo suugaanta abwaan faarax suuriye xabladaas xusuustaana waxaa ka qayb galay rofesor aweys shakhiyoonis rofesor maxamed xaaji mukhtaar rofesor yaxya caamir iyo shaafici macalin axmed war xasan barsane gumaysigu isla dagaala muslimi talyaaniga ku mid haayey saalin kuusii dalki talyaani hatana warabaambashin amaxiise wuxuu yidhi sheekh xasan sheekh axmed oo ku magac magacdheeraa shiikh xasan barsane waa geesi aanay ummadda iloobi doonin dadkii xuska ka qayb galayna waxay sheegeen inuu ku dhashay tuulada ubaadi oo u dhow magaalada jowhar sanadka markuu ahaa kunieeoqokontonisadaxdii halgankiisana oo bilowday sannadkii kunsaaaboqosadexiyolabaaatankii markii talyaanigu soomaaliya yimid wargooyin war madaxweyne ku-xigeenka jubbaland weeyaan wuxuu tegey janaay cabdallo oo shabaab laga qabsaday maalin dhoweyd wuxuuna yidhi dadkii ka barakacay ha ku soo laabteen war adigaan war haynine xardheere markii ugu horraysaa macaawino la gaarsiiyey war adiga laftirkaagaan war hayne xardheere muddo shan iyo toban sana markii ugu horraysay baa internetkii loo fasaxay war adanabtaba waliintanan ogayne degmooyinka shabaab haysteen oo dhan internetka mamnuuca ku haay markaankaalow galmudug shabeediyaa xaradheere xaradheere inta ninkaleta war kalamaanay war ma haysiine garaadka hogaaminaya shirka ka socda caanood garaad jaamac garaad cali wuxuu dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ka codsaday ayaga iyo somalilan in la soo kala dhex war dowlada dowlado kale kala dhex galaane shaqadaasi sow tii salaadiinta ma ahayn kooldhawayti unugoosini meerne war dowladda puntland oo dhowaan madax bannaanida qaadatay maxay u kala dhexgeli weyse war kalamaanay war mahaytan waanan noo jideennaa dalkuun ii dadjay diinteen furgaan iyo dunyada nool Eh. Eh. xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guudahaana dhegeystayaal waa inaga intaa barnaamijkii kulankeena od kala socoteen warbaahinta kulmiya anigo cabdicaziz baalada barnamijka kala socodsiinay cabdirasaaq aan iyo gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesta gurya samo ay ku luqeeyaan fanaaniinta kinsi xaaji aadan iyo sidoo kale cabduqaadir jubba intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo